أخي يا أخي diintada u jihaad adigoo yaqiinsan gargaarkii ilaah inaad ku shahiido amaan nasri gaart hamigaada oo dhan mida un ka yeel hamigaada oo dhan mida un ka yeel akhii duunidan imtixaanka badan allahaada kaasho sabarkaa badi namiimxan badan dambaha ka gelin balantii ikhwaadaadaha dayicin balantii ikhwaadaadaha dayicin akhii duunidan imtixaanka badan allaahada kaasho sabarkaa badi namiimxan badan dambaha ka gelin balantii ikhwaadaadaha dayicin balantii ikhwaadaadaha dayicin dariiqan akhii ambiyaa loo dhibay kuwaa loo xiray kuwana loo dilay kuwa daarahooda laga cayriyey dulliiba asiibin ismaydhiibine dulliima asiibin ismaydhiibine dariiqan akhii ambiyaa loo dhibay kuwaa loo xiray kuwanaa loo dilay kuwaa daarahooda laga cayriyey dulliiba asiibin ismaydhiibine dullii maa asiibin ismay dhiibine akhii difacaada adkaysoo sugnow dhinaacaada islaamka yaan looga iiman ayaadka ilaahay indhaha u fur nasriga dhabtii muslimka uu dambeeyo nasriga dhabtii muslimka uu dambeeyo akhii darti janna firdows alaclaa nicmada dhexdeeda la koobi karayn ma'aalkaada dambe allaha ka yeel ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo akhii darti janna firdows alaclaa nicmada dhexdeeda la koobi karayn ma'aalkaada dambe allaha ka yeel ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo ballanteenna waa diinta oo loo nusreeyo